bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi walih وsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii labaatan iyo labaad ee ka mid ah min الnubda الzakiya fi اlqawaacid اlasliya lishamsudiin albirmawi intayna cashirka guda bilaabin in taridu lisharطi huwa tacliiqu amrin biwujuudi aakhara naxwu in tantahuu yukfir lakum waa qira'a shaada la yidhi oo loo tiiriyay ibnu mascuud min qiraa'ati shaada oon ahayn sabcada iyo casharada midnaba qira'a shaada min ru'yat can ibni mascuud bacdu talabaana igu baraarujiyey xalayna waa inagii yar celcelinay marka saha loo ogaado waxaynu ku soo jirray xuruufu ulmacaani oo uu sheekhu sheegay xuruuf baynu kusoo dhex jiro uu sheekhu sheegay in loo baahanayo cinda alistidlaal loo baahan karo sheekhu marka wuxuu ku soo waday calaa tartiib almucjam buu ku soo waday marka eh, mana dee xuruuf ulmacaani dhan ma sheegahaye inta markaa uu u arko mukhtasarku inuu qaadi karo ayuu sheekhu sheegaya waxaynu ku joognay ilata waminhu lba-u sooma ku joogno wa waxaa ka mida waxyaabaha loo baahanayo cinda alistidlaal alba ba baa ka mida wataridu limacaani macaani dhowra ayay ku timaada aad bay u macaani badanta <clears throat> ayb lililaaq wa albaau lililsaaq bay u timaadaa wax ku dhajin ilsaaq falkii iyo ismigii in laysku dhajiyo limunaasaba waana aslu macaani ba baa la yidhaahdaa baadu macaanideeda macnaha asalka ah weeye ilaa isku dayeen bacd alkuufiyiin walbasriyiin isku dayeen inay macaani lba oo dhan ba ay u celiyaan ilsaaqa ay u celiyaan wahwa ilsaaquna idaafatu shayi ay اlficl shay in loo aaneeyo weeye ila shayi shay kale wahuwa اlsm wahuwa اlism ficilkii ayaa isimkii loo tiirinayaa bimunaasabatin lahu aana uu ismku ficilka uu laleeyahay darteed munaasabo ka dhexaysa darteed marka ilsaaqu marna wuxuu noqdaa xaqiiqi marna majaazi xaqiiqatan isagoo markaa ilsaaqu dhejintu ay dhab tahay ayb naxwu masaxtu bilmandiil masaxtu bilmandiil hadda kala tiiriye waa ficilkao masxiga ah waxaa loo tiriya isamka oo mandiil ah ficilka iyo isamkii in la isku dhejina waxaa loo isticmaalay xarfulbaa ayadaa isku dhejinaysa waa idaafatu shay wahuwa alficl ila shay wahuwa اlism bimunaasabatin baynahumaa oo ah haddee masxigu waa maxay mindiilku ku tacalluqay meesha la masaxaynahade waa un mutacaliqaadki kale wey mutacaliqaadka aw majaazan majaaz markaa xaqiiqi ahayn ka qowlika aad maadan ku dhejinin zayd laakiin duljoogsaday oon cagta ka saaray ma aha maadaama marka mujaawaro ama qurbi ka dhaxeeyo ilsaaq saasaa loo yidhi ma aha laakiin ilsaaq xaqiiqi ah waxaa ku daraasayseen naxwiyaadka macnahaas waa macnaha u badan ka hore xaqiiqiga an takuuna lililsaaqi xaqiiqatan waa macnaha u badan ilsaaqa majaasku meelo yar unbuu ku yimaadaa oo kii xaqiiqigahaa uu suurogeli waayo walisababiyati tacliil iyo sababan bay ku timaadaa sababiya waxaa hoosgelaya ciladii buu hoosgelinaya sheekhu ayib naxwu qowlihi tacaala fakullan mid walba akhadnaa waxaanu ku qabanay bidanbihi ay bisababi danbihi ayb baa loo qabtoo lagu cadaabay fabidulmi min aladiina haadu qur-aanku way ku badan tahay dalamtum anfusakum biitikhaadikum اlcijl marka asababiy tacliilkuna waa la mid jazaan bima kaanuu yacmaluun yagsibuun qur-aanku waa aragteen ba lisabiy waa ku timaadaa tacliilkuna sabiydu hoosgelahaya lianna alcila waa nowcu min asabab sababkaana ka camsan cilada baab baan in allahu tacaala ku gaarhi doonnaa macnihii saddexaad wاlاsticaana kaalmaysi bay u timaadaa kaalmaysi ay u timaadaayo waana asha gasha waana ba'da gasha cafwan calى aalati اlficil ficilka aalada lagu sameeyey ayay gashaa iyo wixii la halmaala saasaa isticaana loo yidhi naxwu qowlika aad tidhi katabtu waxaan wax ku qoray bilqalami ay mustaciinan bilqalam waxbaan qoray anoo kaalmaysanaya oo aalat اlkitaaba u kaalmaysanaya qalimka waاstaciinuu biالsabri wالsalaa baa ka mida qaطactu bisikiin ilى aakhirihi marka isticaanadu waa ba'da gasha calaa aalat اlficl ficilka aalada lagu sameeyey iyo wasiilada loo adeegsaday ayay inta badan ku dhacdaa macnihii afraad almusaaxaba bimacnaa macay ku timaadaa ba'du ilsaaq baad ku ogeyd oo sababiyaad ku ogeyd isticaanaad ku ogeyd waxay kaloo noqotaa bimacnaa maca musaaxabay keentaa naxwu qowli qowli tacaala qad jaakum rasuulu qad jaakum الrasuulu biاlxaqi qad jaakum الrasuulu biاlxaqi tan oo kale marka ba'u lxaal yay u yaqaanaan qolyaha nuxaadda ay yidhaahdaan maxaa yeelay ayada ba'da ah iyo masxuubkeedoo kay gasho ah waxaa kaa deeqi kara xaalaa kaa deeqi karta hadda marka qad jaakum الrasuulu rasuul baa idin yimid xaala kownay muxiqan muxiqan baad ku bedeli kartaa marka yugni canha wa can masxuubihaba waxaa kaaga filan kara xaalo mujarada inaad ka keento ayb saa darteed wadaadu aragtn markay tafsiirka arinhayaan multabisan bilxaqi xaaladii bay raadinhayaan multabisan xaalo ku dheehan yahay bilxaq bay ku leeyihiin marka muxiqan baa kaaga filan ama uda xaqin yahay ayb baaulaal saasaa loo yidhi aan iskaga socon hadda marka maxay keentay rasuulka ilaahay baa idin yimidoo xaq la socda wey maca alxaqi buu idin yimid xaqdarra kuma socdee gar ku socdaa wey marka badu hunaa wa bimacnaa maca qad jaa'akum arasuulu maca alxaqi ayib bay ka dhigan tahay macnaha shanaad ay ku timaaddo wadarfiya weelayn darafka marka ama makaani ha noqdo ama zamaani ha noqdo walaqad nasarakum اllahu ilaahay baa idin gargaaray bibadrin ay fii badrin fii badrin makaanka bader la yidhaahdo ayuu ilaahay idinku gargaaray oo nasrigii baa dhacay ficilku meeshuu dhacay ayay meelaynaysaa ayib zamaaniyadooda qur-aanka waxaa ka mid a ah muxuu ahaa eh, wainakum latamuruuna calayhim musbixiin wabileyl wabileyl ayib xilligaa habeenkana waad maraysaa aroorna waad martaan habeenna waad martaan ayib marka wabileyl waxaan leenahay fi leyl weeye macawan sooba waxaan marana maraynaa walaqad nasarakum allahu bibadrin fii badrin soomaydan dhihin wainakum latamuruuna calayhim musbixiin wabileyli wa fi leylla waa martaan bayada ka dhigan tahay qur-aanku way ku badan tahay macnaha lixaad walbadeliyay ku timaadaa bedeliyaduna waxaad ku barateen naxwada hadda waa midda uu asaxahayo an yaxulla maxalahaa kelimatu badala badala ba walba oo meeshay taallo badala ay dhici karto iyo badel baaulbadeliya la yidhaahdaa ayib sheekhaabaa ku midaalin doona naxwu maa yasurunii ima farxgelinayo biha ay bibadliha weedhaas iyo ducada iyo kelimada nabigu itaartay inaan ku badasho xumra nacami xoolaha kuwooda gudguda ama geela kuwiisa cascas marka meesheeda maxaa dhici karaa maa yasurunii biha meesheeda waxaan gelin karaa ay badalaha waayo maa yasixu an yaxula maxalaha lafdatu aw kelimatu badala ayib axaadii dhowray macnaha uu ku yimid wadaadka hoosta ku takhriijinaya macnaha toddobaad ay ku timaado walmuqaabala baaulmuqaabala la yidhaahdayo waa midda inta badan gasha ciwadka iyo bedelka iyo lacagaha iyo waxa la isdoorsanaya la isdhaafsanaya kitaabalbayc bay kugu wareerisaa ayib ishtaraytu bikada iyo waxaasaan waxaa dhaafsaday marka baaulacwaad iyo baaulmuqaabala iyo baaulamaan wadaadaba ku idlaaqa naxwu qowlihi tacaala ishtaraw dalaalata baadida bay iibsadeen ayaa gatay weeye oo baadi bay gateen bilhudaa hanuunkii bayna ku gateen marka bilhudaa baad ku jimxaan le waa baa almuqaabala ishtaraytu اlfarasa bialfin ayib inta badanna waxay gashaa lacagta badan baawl muqaabalo loo yaqaan haaliban waxay gashaa tamantay gashaa inta badan ee ma gasho mabiicda waase laga yaabaa marar qaarkood inaad ku aragto iyadoo ku jirta mabiicda ayib ishtaraytu lfarasa dhihi xaggeed gelinaysa marka bialfin lacagtaad gelinaysa ishtarow dalaalata hadda waa maxay dalaaladu hadda waa badeecada wey badeecadii la soo wareegeen wey maxayse dhaafsadeen hanuun loogu yeedhay oo gacanta ugu jiray oo ay tamakuneen bay dhiibeen wey lacag bay bixiyeen lacagtina hanuunkay noqoto inay isbedeshada waa laga yaaba macnaha sideedaad walqasam dhaar bay ku timaadaa badu dhaar bay ku timaadaa waana hiya asli xuruuf اlqasam baa la yidhahdaa badu oo iyada asal u ah ayib xuruufulqasam oo dhan ba iyadaba ka kacaanba aabbay u tahay taquul naxwu qowlika aad tidhi billaahi allaan ku dhaartaye la afcalanna hadda waa baaulqasam baadii muqaabale iyo hawlaha soo marta dhihi macnaha sagaalaad lilmujaawasay ku timaadaan bimacnaa can canti aad soo marteen msmeyna soo marinba can sideeduba meelo kale ku marteen waayahay canti mujaawasada faa'iidayn jirtay macnaheeda bay hadda xambaaranaysa wa macnaa can wataridu waxay ku soo aroortaa baadi bimacnaa can bay ku soo aroortaa aalibanna waxay timaadaa bacda su'aal ba'da bimacnaa can ah inta badan waxay daba dhacdaa fi اluga wa fi اladab bacda su'aal ama wii wax macno su'aal leh fas'al bihi khabiiran naxwu fas'al bihi khabiiran bihi hadda waxay ka dhigan tahay canhu bimacnaa can baa la wuri fas'al canhu khabiiran bay ka dhigan tahay ayb iyo sa'ala saa'ilun bicadaabin waaqic ay can cadaabin waaqic ayb saaltu bihi haddaad tir waa maxay sa'altu canhum baad ujeedaa bimacnaa canbay mujaawasay ku timaaddaa macnihii tobnaad buu sheekhu u gudbay wuxuu yidhi waa cala calaa ba'di oo bimacnaa calaa lilisticlaa ku imanaysa isticlay ku iman ayib naxwu qowlihi tacaala wa ahli kitaabi man intaamanhu biqintaarin ba'daa biqintaarin ku jirta waa maxay waa calaa qintaarin wa waxaa ka mid ah man intaamanhu haddaad ku aaminto biqintaarin xoolo fara badan yu ilayk kuu gudanayaa mid waxaa ku jira adaad ku aaminta calaa dinaarinna laa yu-addii ilayk aayaddaasi waxaa ku jirta mabaaxiistii aad xalay soo martee masahabeen horwacay noqotee mafaahiimta ahayd wa min ahli kitaabi man in ta'manuu biqintaarin yu ilayka maxaa ku jira mafhuumkee ku jira mafhuumkee muwaafaqa mise mukhaalafo yaa ya sheekh maxamuud maqashii hadalka muwaafaqo dhaha maful muwaafaqa ku jiro oo awlawi ah awlawi ah ninka xoolo badan haddaad ku aaminto kuu gutay maxaad ka fahantay wax ka yarna inuu kuu gudanayo waxay la mid tahay falaa taqul lahumaa ufinoo kale la mid tahay mafhuumu lmuwaafaqa oo kii ahaa awlawiga ayaa ku jira maxaa tiri sheekh mahad faxw khiaab saxaa saas wey faxw khiaab baa ku jira haddii lasoo gaabsado ayb haddii la yidhi ahlu kitaabka waxaa ka mida ah nin haddaad u dhiibto xoolo fara badan sidiisu kugu gudanoo aamin ah maxaad ka fahantay malyan haddaad u dhiibto hebel waad oogu iman ninkii ku dha maxaad ka aaminaysaa boqol haddaad u dhiibtana waad oogu iman kakaana sidoo kale wey wa minhum man intamanhu bidinaarin laa yuؤaddii ilayk dinaar ninkii kuu gudan waaye ka waran qandaar ma kuu gudanhayaa asna maxaa ku jira mukhaalafa mise muwaafaqo oo kii hadda ah ayib cags waa laba qayboodo midna waa tanbihun biاladna cala alaclى midna waa tanbihun biاlaclى cala اladna way isdaba marayaan toore waxaa ku jira atanbihu biاlaclى cala اladna qinطaar baa lagugu baraarujiyey inaan ilaalinayno wax yaroo qindaar ka yarna aan xifdin karo kan dambana waa cagsigi cagsigu hadda waxa inaga khusaya waxaa weeye biqintaarin ay calaa qintaar ba'da oo kutub bimacnaa calaa lilisticlaa waxaan u maqraatay kacay aayaddii suuratu yuusuf qaala hal aamanukum calayhi iimaan muxuu ahaay itimaankii iyo isti'maankii bay ku timaadaa calaadu inta badan loo isticmaalaa marka biqintaarin saasaa loo yidhi bimacnaa waxaa weeye calaa qintaar macnaa koo iyo tobnaad wtabciid bay ku timaadaa shaygii qaybsami kara in la kala qaybiyo inta badanna ficilka mutacadi binafsi bay gelaysaa marka bad ay tabciid faaidanayso markay tabciid faaidayn waa markay ficil mutacadi binafsi ay gasho saasaana loo badan yahay naxwu qowlii tacaala yashrabu biha ay minha wey biha huna minha ile minta iska mana tabciidka iska lahayde yashrabu minha waxaa ka caba cibaadullah yaa ka caba sharibna bimaai اlbaxri uma maxaad dhihi jirteen tarafacat mataalujajin khudrin lahuna na'iiju baad ku misaalin jirteen naxwada iyo meelaka marka la marayo sharibna bimaai اlbaxri maxaa la dhihi jiray min maai اlbaxri ilan biyaha badoo dhan lama cabi kare lomana dhowaan kare waxun baa laga kabare ayib marka sidaas marka badu inay tabciid faa'iidayso waa masala dagaal ka taagan yahay fi اlusuul wa fi اlcarabiyaat oo shaaficiyada lagu riixaa nuxaad badanna waa diidaan ayb annagu marka waxaan rabnaa inaan dhahno wamsaxuu biru'uusikum ba'daa ku jirta waa baa tabciido madaxa barhkii masaxa weeye maalikiyo xanaabilo qaba madaxoo dhan in la gaadhsiiya masaxa ba'daas way fiijistaanoo waxaa la yidhi shaafici baa warkaa la yimid wax jiraba ma aha in kaysaan baa inkiro kanaa inkirayoo akhfash baa kala tuuray oo eh, nuxaad baa la soo daayaa laakiin imaam shaafici iyo bacdu laqawiyiin oo waliba adaba waaweyna way sugaan inay tabciid faa'iidaysa aan ka socon baadu macaani badan bay leedahay marka atacdiyay faaideysaa oo tawkiid bay faaideysaa oo aaya faaideysa hadda laakiin intaan ku dayno wa minhu waxaa ka mida ah mima yuxtaaju ilayhi fi اlistidlaal waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mida ah, bal baa ka mida ayb ah. oo lilcaطfi u timaada in laba mufrad ama laba jumla laisku cadfo naxwu marna fi libaat bay ku timaadaa marna fi nafyi marka nafyigayna u badan tahay inta badan markay caaifada tahay naxwu maa jaءa zaydun zayd ma imanin bal camrun baa yimid bal camrun ayaa yimid marka basriyiintan ah suga inay xataa ku timaado fi lmufradaati ku timaada iyadoo muhbat ah fii siyaq ibaat kuufintuna way diidaan haddii ibaat ku jirto kale akrim zaydan baadihi bal camra zayd muxuu ah karaamee may zayd iska daaye camar karaamee marka ilcadfi bay ku timaadaa iyo walidraab ka guurid laga guuro hadal iyo ujeeddo midkaa loo guuro bimacnaa ama laga dhagalaabo la dumiyo idraabku laba macno hadda looga jeedaa waa laba nooc marna waa intiqaal min shay ilaa shay qarad baad ka hadlaysay ujeeddada waday ayadii baad damiin ku kalaad u guuraysa adoon kii hore duminin adoon kii hore duminin marna kii hore dumin oo ku kalaad u gudbaysa labadaa macno tibada ku timaada idraabka loo qaybiy asagaaba sheekh sheeg doonay idraabkaasi marka waa nowcaan imaa biibtaali maa sabaqa min alxukm inuu yahay shaygii hormaray ee khabar ahaa ama xugum ahaabaad duminaysaa ku dambaadna bilaabaysaa naxwu qowlihi tacaala am yaquuluuna bihi jinna ma waxay leeyihiin nabigu waa waale ama wa xanuun waali ahaaya bal jaahum bilxaq waxba kama jiraan weeye jinnada e waana iftirahooda iyo beentoodii xaq bu oo yimid bal jaahum bilxaqi bada dambana maxaad leedihin hadda haddaad soo marayseeni waa badi ahayd musaaxabada ahayd ee baulxaal aad dhihi jirteen ayib kii labaad aw intiqaal in laga guuro min xukmin ilaa xukmin loo guuro min hayri ibطaalin lilأwal waa macnuhu hadda u jeedo kii hore muxuu ahaa iطraab ayib ka indhalaabid kii hore laga indhalaabo ayib oo xugum cusub loo guuro asagoo kii hore la buriyey waa miaalku sheekh kan waa maxay waa intiqaal min haradin ilaa harad min xukmin ilaa xukmin min hayri ibطaali اlأwal wuxuuna ku yidhi aw intiqaal liqasdin aakhar qasad kalea loo guurahayaa ujeeddo kale in laga hadlo tii horena sidaasaa loo dayn lama duminayo naxwu qowli tacaala waladayna kitaabu yantiqu biاlxaqi wahum laa yudlamuun bal quluubu fii khamrati min hada walahum acmaalu min duuni dalik hum laa caamiluun ayib ayadu suura muminuun walaa nukalifu nafsan ilaa wusca waladayna kitaabu yantiq hadda marka xukumka hore ah waladayna kitaabu yantiqu bilxaqi wahum laa yadluun waa jumlo sideeda u jirta xaqiiqa sharciya kowniya jazaa'iya weeye sidaasayna ku imanaysa lagamana guurin waa laguu sheegay xogtaa waxaa ku darsataa weeye tu kale ho marka hadda bal qulubun fii khamradaasi waxaa weeye waa ujeeddo kale oo laga hadlaayo ayb intiiraba laguu soo kitaab ama looxun maxfuudka ah ama saxaaifu ah ayaa jira oo agtanada yaalla oo xaq ku adimaya wahum laa yudlamuun lamana dulmaayo bal iska badaaye quluubun fii kamra quluubtooda waxay ku sugan tahay mool kamradu waa waxa ku hadheeya ee kulaqabyaha iyo waxyaaba ku maanshiya kufri iyo jahli iyo gaalnimo ayaa quluubtooda daboolay wey oo indhaba ma kala qaadahaya ayib macaanida aad qolyaha nuxaad ay u sheegaan markay marhayaan iطraabkan min laga guurahayo min xukmi ilaa xukmin asagoo waxba la duminaynin bal idaaraka cilmum fi اlaakhira bal hum fii shakin minha bal hum minha camuun saddex wey isdaba yaalla mid walbana sideeda loo sughaya bal idaaraka cilmuhum fi اlaakhira bal hum fii shakin minha bal hum minha camuun waa saddex balo isdaba taalla waa maxay intaas xooga nabi allow qabsaa leeyahy saa wey xaqiiqadoodii aan iskaga soconno sheekhu wuxuu uhi calaa ana alcaطfa macnahan dambe macnahan dambe hadda aan marayno kan hadda aan hayno ee eh, intiqaal min qastin ilaa qastinta ah ayaa qur-aanka ku badan midkaa hore oo in loo gudbo xugum kale kii horena la buriye ah ibnu maalig isagu wuxuu dhaha qur-aanka ilahay kuma imaninba leanna wuxuu hi waa xool la duminhayaa kaa hore am yaquuluuna bihi jinna waa maxay bal jaa'ahum bilxaq qur-aanka midkaa kumama yimaado yidhi iyo axaadiista iyo marka wadaado badanoo usuuliyiin nuxaad badan baa ku naqdiyey wuuna ku khaldamay imaamku wuu ku khaldamay wuu ku yimaada qur-aanka calaa nudratin calaa nudratin kana laakiin ku badan ah intiqaal min qasdin ilaa qasdin min xukmi ilaa xukm maca taqriir calى ana alcaطfa fi lmufradaat buu ujeedaa cadafku mufradada ku yimaadaay laa yunaafi madida aliطraaba niman buu baabinaya wuxuu leeyahay hadday marka iطraab fi lmufradaat faa'iidaynayso caaطifo ma noqonayso bashu marka waxay noqonaysaa ibtidaa'iyay noqon wadaadaydi buu hadda baabi'inaya oo wadaad ku gadaal xooraya ayib marka wuxuu rabaa inuu ku yidhahdo iطraab bay ku timaadaa mujarad ah iطraab maca alcaطfina way ku timaadaa intaasuu ujeedaa iyadoo iطraab mujarad ah waxay ku midtahay mala maa zaydun biqaa'imin bal qaacidun baad tidhi maa zaydun biqaa'imin zayd ma taagno bal qaacidun iskumada cadfin iskumada cadfin maxaad ka rabtaa keliya waa iiraab bal huwa qaacidu ayb qolyaha sidaa yidhaahda sheekh wuxuu kuleeyaha way faaidin kartaa iiraab maca alcaطfi intaasuu rabaa haddaad aragto wadaadkan birmaawi oo nafyi iyo diiddi isticmaalahayo madhab jira ayuu rabaa inuu dumiyo kamana gaadha hadde inuu faahfaahayee ayar jiqil buu u dhiibahayaa suxul buuna ka tagahayaa marka iska ogo weeye madhaba meeshaa ku qarinhaya wa minhu waxaa ka mida ah masaa'ilka loo baahan yahay aan iskaga soconno wqad اtaka raxmaanu waladan subxaanah bal cibaadu mukramuun waa te waqaaluu itakhada waladan subxaanah bal cibaadu mukramuun ma tii damba mise waa tii hore tii hore wey marka qur-aanka way ku timaadaa qur-aanka way ku timaadaa in kii hore la buriyo ku cusubna la sugo wa minhu waxaa ka mida uma ka mida adawaadka loo baahan yahay uma litashriiki bay faaidaysaa wadaajin la wadaajiyo bayna maa qablaha wamaa bacdaha fi اlxukm wixii ayada ka horeeyey iyo waxa ayada ka dambeeya ayay xugumka wadaajinaysaa bimuhlatin maca muhlatin kaasinya lala qabo oo ay kala dambaynayaan labada shay muhladana markaas tartiibkii buu ujeeda hadda wax kale ma aha tartiibkii uma waxaad ii waxay faaidaysaa cafi iyo iyo tartiib maca taraakhi ah tartiibkii maca taraakhi ah wuxuu ku geliyey bimuhlatin tartiibka marna wuxuu noqdaa xaqiiqi marna dikri buu noqdaa tartiib iska dikri oo rutbi ah ayuu iska noqdaa naxwu qowlika aad tihi jaaa zaydun zayd baa yimid uma camrun baa yimid idan zayd oo ayada ka horeey iyo camr oo ka dambeey ayay uma waxay wadaajinaysaa macniha majii'a waxayna inoo faa'iidaynaysaa keliya inay kala dembeeyeen kala dambayntaas iyo tartiibka iyo muhladaas waa bixasabi xaali shay iska ogo weligaaba bixasabi xaali shay weeye ayb wuu dheeraan karaa wuu yaraan karaa kolba xaalada shayga ayay u taalaa ayb tartiibku yakuunu maratan tartiiba dikriya ihbaariya marna tartiib wujuud oo xaqiiq u noqdaa khalaqakum min nafsin waaxidatin uma jacala minha zawjaha maxaan leenahay khalaqakum min nafsin waaxida hal naf buu ilaha idinka abuuray uma jacala minha min anafsi wuxuu ka abuuray zawjaha tartiibkan hadda waa tartiib dikriya ihbaari ah ma aha kii wujuudiga xaqiiqiga ah maxaa yeelay jaclu zawj minha ayaa ka horeeyey min khalqina innaga abuurkeenna iyo nebiyulaahi aadam in xaaskiisii laga sheexa feedhiisa kee horeeyey jacliga iyo jaclu zawj min min nafsi aadama iyo khalqigeenna kee horeeyey jacligaa horeysa lakin waxaa leeyi khalaqakum min nafsin waaxidatin uma jacala minha marka umadaasoo kale marka hadhihin aad taqaanay maca taraaqim waa maxay waa tartiib dikri ah sheegidda hadalka unbaa lagu tartiibsaday ma tii ahayd xaqiiq ahaan inay kala dameen labada shay ayb aan iskaga socon wa waxaa ka mida uma dameerada ka muraajaceeyey wa waxaa ka waxyaabaha loo baahan yaha calaa baa ka mid a calaa way noqotaa waa waxyaabaha laisku xidho waxaa udhi xaraf kelimo noqoto ficil iyo xaraf iyo ism idan wax iska bedelin ii sheeg calaa baa ka mid way badan yihiin laakiin waa un dhowr faraku tiris ah calaa mar haddee ficil bay noqono waa ficilka de calaa yaclu culuwan walacalaa bacduhum ayib culwullahi markaas ilahay calaa wartafa aad leedihiin de calaan baa socota soo calaaun ma kadib waa uu la kala duwaa midka ficilkaana alif qumanoo kor u taagan baa laga dhigaa midka kalena waxaa laga dhigaa alif layina ah soo ma taqaanaa oo la foorinhayo laakiin aan dhibca lahayn marna waxay noqotaa isamo bimacnaa fawqaah ka julmuudi sakrin xatahu saylu muxuu yidhi ibnu qays xatahu saylu min cali min cali hadda muxuu ujeeda hadde min fowqu wey calida hadda waa maxay waa waa bimacnaa fowq bay noqotaa markaana waa inuu xaraf jaar ka hormaro markay noqonayso bimacnaa fowqe ismiga tahay xaraf jaar baa gala oo ka hormaraya ayadaas marna haddee ficil waynu soo marray xarafkiina caawaa taaganta ayib aan iskaga soconno min waxaa ka mid a calaa baa ka mid a taridu waxay ku timaadaa macaani badanoo lilisticlaa'i bay ku timaada waana aslu macnaha baa la yidhaahdaa macnaheeda asalka ah isticlahaasi marna waa xaqiiqi marna waa macnawi ayb oo iska majaazi ah naxwu qowlihi tacaala baa kii xisiga ahaa walayha wacala alfulki tuxmaluun wacalayha wacala alfulki tuxmaluun idan labada calaama meeshu ku jira waa maxay dushe waa waa isticlihii iyo sarayntii shayga aad ka sarraysay oo xaqiiqi ah oo xaqiiqi ah ayb aw macnan bay ku timaadaa oo walacalaa bacduhum calaa bacdin taas weeye oo kale walacalaa bacduhum calaa bacdin maxaa yeelay midkood baa kale ka saramari lahaa waa rudba ahaan iyo darajo ee nin hadda korkoor nin kaga taagan ma jiro dhulka laakimaha ku dul soconno waa ka sarraynaa si xaqiiqatan doonta markaan fuullo waa ka sarraynaa si xaqiiqatan laakiin marka la yidhahda hebel iyo boqor hebel wuxuu ka sarreeyaa fulaanu calaa calaa fulan baa tidhi marka waxaad ujeedaa rudba ahaan waxaa lagu dhihi calaa zaydin wa fulaanin daynun dayn dhakada kaaga fadhido ku culaysanayso ladhigiisa ma jirto waa maxay dimadaada iyo macnahaan bay kuugu dhegan tahay wey marka culuwgii isticlaagii marna wuxuu noqdaa xaqiiqi marna majaazi macnawi ayuu noqdaa saas darteed baa ashkal cala nuxaati walusuuliyiin qowluhu tacaala fatawakal cala allah iyo watawakal cala allah calaadan xaggee la geyn bay dheheen xaqiiqa ma noqon karto ilaahay subxaana wa tacaala wax ka sarayn kara ma jiro macnana ma noqon karo majaazi oo waa maxay macnahaana ilaahay subxaana wa tacaala wax ku dhegan oo dhibhayana ma jiro iyo xil saaran macneedu waa maxay waxay dhaheen waa macnaa calaad hunaa bimacna alidaafa loo jeedaa tala iyo tawakulkaada u tiiri xagga ilaahay ila ilaahay hadda calaa lama dhihi kare isticlaa iyo wax lama sheegi kare oo ku rafaadeen fuqahadu qadiyadda iyo nuxaadu laftirkood macnihiisa labaad walmusaaxabay ku timaadaa bimacnaa maca looma baahna la odhan kara haddii hawsha la fudeeyo warkaa asaga looma baahna warkaasi calaadu macnihii luqada carbeed ay ahayd buu qur-aankuna ku socdaa waa maxay naftaadii howlahaadoo dhan ba allo u dhiibo weeye ilaahay baa mas-uulka ah ayib hebel adaan ku tala saarta markaad leedahay saarashadu haddu soo isticlaagii ma ah marka qodqodkaa badan ee xuruuftii laga cararayo macnaheeda loo baaraba laakiin waxaa ugey wadaadaha ilaahay subxaana wa tacaala in la weyneeyo wax walbuu keeni karaa xadgudubna laga leexdaa ugeeye wax kale maaha ya macnihi xaqiiqkii majaazigaha ma noqon majaaziga waa laga dhigi karaa waxaa looga dhigi karaa isagoon ilaahay subxaana wa tacaala wax saaran in wax ka sarreeya uusan jirin ayaan waxaan u isticmaalay inaa anagu taladadii saartay oo ilaahay subxaana wa tacaala aan isduldhigay bas hadde adu majaazi iska dheh idaafada baabulmajaaz geli maxaad oga saari intaan baa lagu odhan karaa aan ka soconno walmusaaxaba lilisticlaa'i bay ku timaadaa walilmusaaxabati bimacnaa calaa oo bimacnaa maca ah macada haddaad soo marayseen o kale naxwu qowlihi tacaala wa aata almaala maalka wuu bixin oo dhiibi oo sadaqaysan calaa xubihi maca xubihi aan iskaga socon kii saddexaad wlmujaawazay ku timaadaa wailmujaawaza waa bimacnaa can tallaabid iyo gudbid naxw idaa radiyat calaya banuu qushayrin lacamru llaahi acjabanii ridaaha buu ihi marka idaa radiyat calaya banuu qushayr idaa radiyat calaya banuu qushayr calaya huna wuxuu u jeeda idaa radiyat canii banuu qushayr reer banuu qushayr hadday iga raali noqdaan oo ay qancaan ayagu lacamrullaahi acjabanii ridahaa buu hi qolyaha marka jihaadiyiinta iyo ahlu tawxiidku beydkan intay ka lunjixdeen bay macno kale u isticmaalaan waxay yidhahdaan idaa radya alilaahu falaa ubaali aqaama alxayu am radya almaliiku am qadiba almaliiku marka waxaa weeye haddii ilaahay raalli iga noqdo dan kamali ama soomaali ha ruculayso ama boqorku ha xanaaqo ama gawaxyada ha buuro asaga u taalla ila ninka wuxuu yidhi idaa radya calaya banu qushayrin reer banu qusho mar hadday iga qancaan carabta inteeda kale muxuu yidhi meeshay doontanha ka baxaan buu ujeedaa macnuhu lacamrullahi acjabni ridaah ayib cantaanu marka bimacna almujaawaza ah wadaaddaa u baxsaday muzani iyo alimaam ibni xadiid saxiixa ah, wadaadana ay taxsiiniyaan waxaa ku yimid man saama dahra dayiqat calayhi jahannamu sanadkao dhan ninkii sooma waxaa lagu cidhiidhyahayaa jahannamu dayiqat calayhi jahannamu waxay dhheen muzani abu ibraahim iyo mxuu abubakr maxamed isxaaq ibn khusayma waxay dhheen calaadan bimacnaa can weeye man saama dahra dayiqat calayhi ay canhu jahannam saama dahra ninkii sooma oo soonka cibaadada ku xeel dheeraada jahannamaa laga cidhiidhi oo falaa yadkhulaha ma gelahayo wey ee ma aha intii la geliyo iyo asaga lagu kuusib ma ah ee waa maxay ayadaa la soo lecelan weeye calaa huna waxay dhahn waa bimacnaa can oo mujaawasaad aad haysaan oad u baxsan meelo badan bay kuguban curufta oo markaad fahansanta macnaheeda aad u baxsanayso ayib aan ka socon macnihii afraad msakii shanaad isticlaam musaaxaba mujaawaza kii afraad watacliil bay ku timaaddaa cilayn shay la sababeeyo naxwu qowlihi tacaala walitukabiru اllaha calaa maa hadaakum ay liajli hidaayatikum hidaayatii lakum wey hanuunta rabbi darteed ilaahay u xusa oo ilaahay u caabuda marka calaa bimacnaa waxay noqota hadda tacliil cilayn iyo sababayn xukumkii lagu amrayo takbiirullaahi iyo ilaahay weynayntiisii ayaa laga maa rabbi kugu manaysta hanuun iyo hidaayo haddii ilahay xus weeye oo weyne wadarfiyay ku timaadaa oo bimacnaa fiid hadda soo marayseen watabacuu maa tatlu shayaaiin calaa mulki sulaymaan ay fii mulki sulaymaan meesha fiida ah ayaa waaan caladaa maqlinayna marka fi oo gelinayna macnihii lixaad waxay ku timaadaa walistidraag walistidraag culmmada wax qore iyo kutaabta iyo aad bay tan u isticmaalaan hadal bay soo wada hayaan calaa ana kada bay daba dhigahayaan waa maxay inta hore ku darsa wey intaasi tanna ka dabagee isdiraag wey ka dabategid iyo dhaadid hadaho la dhaado naxw waxaad dhihi laa yadkhulu اljanna hebel jannada geli maayo calaa an hase ahaatee wey calaa annahu laa yay'asu min raxmat اllah hase ahaatee ilahay naxariistiisa ka quusan maayo ayb wasdaraag bay hadalka horaad ka daba tegaysa ama waad dhaadi ama waxaad ka soo reebi ama waxaa weeyaan tafsiil baad gelin waxaad ijmaalisay waa loo isticmaal isdiraag way ku badan tahay qolyaha kutubta qoro kale macnihii isticlaa musaaxabo mujaawazo macnihii toddobaad waxay ku timaadaa waqad tuzaadu yani ziyaada zaa'iday ku timaadaa waqad tuzaadu in la kordhiyaa laga yaabaa naxwu man xalafa calaa yamiinin calaadaada waa zaa'ido tawkiid baa loo ziyaado waxbay cuslayn adkaynaysa man xalafa yamiinan bay asalkii ayd bay leeyihin man xalafa yamiinan calaa yamiinin niman waxay dhahn waxbaa go-ane aan qadaro man eh, xalafa ninka ku dhaarta calaa maxluufi yamiinan aan dhahno maxluuf baa meesha ka go-anoo yamiintu aan mudaaf ilayhi ka dhigno falaa ziyaadata falaa ziyaadata markaa ayada bar toddobadaa macno aan kaga tagno ayb macaani badan kalena way jiraan wa waxaa ka mid a ah, waxyaabaha loo baahan yahay dhici karta inaad u baahato sheekhu soo gaabsanaya xuruufulmacaani aad bay u fara badan tahay kutub gooni ah laga qoray usuuliyiintu nin walba wuxuu isku day marka mabxadkan la maraya in uu weliba mabaaxiid gooni ah la yimaaday isdiraag iyo faahfaahin intaan hadda xusuusta eegi intaan xusuusto wadaadkii la odhan jiray muxuu ahaa nuurudiin almawsici kitaabkiisa alisticdaad ilaa rutbat اlijtihaad laba boqol oo bog buu kaga hadlay xuruufulmacaani laba boqol oo bog oo weliba tacliiqaad isdiraakaad iyo naqdi aad u qiimo badan ku samey usuuliyiin iyo xataa nuxaad waaweyn lanna kitaab gooni uu ka leeyahay masalada oo uu ka qoray isagu markuu marka kitaabkiisa usuuligaa marahay wuu fakaday mujaladka koobaad شhan boqol iyo شhan ilaa toddoba boqol iyo afar buu waday xuruuf اlmacaani wuxuu ka tegay naxwo lagu sheegay ma jiro marka haddaad unjaanis heshaan asaga maktabadda inuu yeelaan jeclahay muطaalaceeya intaad mabxadka koobaysataan akhriya ayib kii naaxi iyo kii usuuli raba inuu bartaba mabxadkaas aad ha loo akhriyo kitaab اlisticdaad ilaa rutbat اlijtihaad baa la yidhahdaa waa laba mujalad ayib samooli maktabadda mise ayib hala akhriyo wa minhu waxaa ka mid a adawaadka loo baanayo alfaau baa ka mid ah fa baa ka mid ah lilcaطfi bay ku timaadaa cala tartiibi اlmacnawiy caaifay timaada iyadoo caaifo ah cala tartiib tartiibkeeda marna hadee iska adikri marna macnawi ah kii hore inoo horbayey cala tartiibi bayna almacطuufi wاlmacطuufi calayhi macna min jihati اlmacna ka qowlika jaءa zaydun facamrun macnihii majiya ahaan baad haddana ka dhex yaad ka wadaajinaysaa zayd iyo camar ayib laakiin maca tacqiib tii hore tartiib maca taraakib ayaa tan waa tartiib maca tacqiib ah tacqiibkaasna wuxuu noqonayaa kolba xasaba shay ha u qaadanin inuu uu sikimo noqonayo waxaad taزawaja zaydun fawulida lahu guurkii iyo galmadii iyo dhalmada maxaa udhaxeeya marka guur iyo la fiiriya dhalmadu waa iska tacqiib gabadha waa guursa waa dhasha wey marka ha u qaadanin tacqiibka laguu sheeg inuu yahay sikimo oo waa kulba xasaba shay labada shay laisku cadfay ama laisku qabanayo unbaad eegaysa aw dikrin lilcaطfi calى الtartiib اlmacnawiyi aw lilcaطfi calى الtartiib الdikriyi buu ujeeda dikran aw dikrin saas ujeeda macnan aw dikri tartiibka dikriga ahaa inta badan waxay ku timaadaa marka lagu cadfo mufasal calaa mujmalin marka shay mufasal ah calaa mujmalin lagu cadfay markan timaado tartiibka dikriga ah shay baad soo duuduubta isagoo duuduuban baad sheegtay kadib baad faahfaahisay markaasay timaadaa tnad ku sheegay naxwu qowlihi sal l slam qowli saxaaba fatawada'a faasla wajhahu fatawada'a waa mujmal wuu weyse qaatay weyse qaadadku bismi illahi raxmaan raxiimta laga bilaabo ilaa lugta u dambaysa la dhaqso weyse ma aha fatawada'a waxaa la sheegay mujmal markaasaa tafsiilisay fagasla wajhahu wayadayhi ilaa aakhirihi marka waxay timaadaa tartiibka dikriga waa cinda alcaطfi limufasalin calى mujmalin bay ku timaadaa inta badan haaliba waxaa kaloo lagu baraaruga marka meelaha la marahayo kalaamku in taqdiir dhexdiisa uu ku jiro wax go-anyaan laga yaaba kadibna aad u moodo in muxuu ahaayey eh, cadamu tartiibu meesha ka soo baxahayo cadamu tartiib ilaa tartiib bay faa'iidaynaysa waa sidee tartiibka meeshan tartiib kuma jiro macnawi ah oo xaqiiqi ah walaa mid dikri ah kuma jire see wuxu jira baad isdhihi laakiin waxbaa go-an ayib waxaa ka mid ay ah ku mitaale wadaadu ahlaknaaha فjاءha bأسna bayاtا أhlknaaha waanu halagnay baa lyidhi fajaءa ba'sunaa bayaatan baa layidhi ba'siga imaanshihiisa iyo ihlaagu kee horeeyey marka cadamu tartiib baa ka soo baxay cadamu tartiib shaygii dembeeyey baa la hormariyey kii horeeyena waa la dibmariyey marka waa maxay aradnaa ihlaakaha baad qadaraysa aradnaa waxaa badan qaryo iyo dal iyo dad aan doonnay halaagooda markaan doonno maxaa xigay fajaءaha ba'sunaa bayaatan wahum naa'imuun faإida qara'ta الqur'aana faاstacid biاllahi min الشhayطaan الrajiim alisticaada iyo qira'aة اlqur'aan kee horeey de hadda qira'ada baa la hormariyey isticaadana waa la dambaysay waa maxay faida aradta اlqira'ata wey faida aradta اlqira'ata fastacid biاllahi min tartiibku sidaas intaa go-an baa ku khaladay la soc waad fahmaysaa wey xadiidkii caaisha ka mid ah idaa araada axadukum cafwa idaa dakhala axadukum اlkhalaa'a ha yidhaahdo allahuma ini acudu min alkhubat wاlkhaba'it hadda waa lagu dhex jiraaye waa maxay idaa araada axadukum dukhuula اlkhala dukhuula اlkhala way ku badan tahay axaadiidta iyo qur-aanka iyo luqada carabeedba marka iska ogaada wey rubama fi اkalaami taqdiir rubama an yakuuna fi اlkalaami maxduuf markaa la maleeyo cadamu tartiib iskaga baraarug hawsha way isku badan tahay ayb sheekhu wuxuu yidhi waxay macaaniid aan ka tagnay macnaha labaad wasababiyay ku timaadaa cilo midda hadda sababiyada ah kitaab alqiyaasna way ku iman doontaa insha allahu tacaala markaan masaaliku cilla ka hadli doono haddii alla yidhaahdo way iman doontaa naxwu zanaa maacizun maaciz baa zinaysay saxaabigaas ibni maalik farujima waa la rajmiyey waa tartiibkii maca dalika waxay keenaysaa sababiya waa cilo rajmintu waa xugum maxaa loo rajmiyey lizinaahu weeye cila meesha ku jirta sababiya weye saha rasuul sal ly slam baad maqasheen fasajada nabigaa sahwiye kadibna wuu sujuuday fadaa sabida hadda kitaab alqiyaasna xuguma masaaliku cila cilada mansuusada ah markaanu marayno ayib ama weliba qismigeeda maslak اlimaai wاtanbiih maslak اlimaai wاtanbiih ayay ku iman doontaa insha allahu tacala aan iskaga tagno wa minhu waxaa ka mid a aadaadka loo baahan yahay fii baa ka mid ah fii waa macaani badan tahay iyadu aad bay u badan tahay ayib lidarfiyati اlmakaaniya weelayn iyo meelayn boos iyo goob ku saabsan ayna ku timaada muraadkuna waa maxay an yakuuna ashayu maxalan lishayin aakhar waa in shay shay kale u noqdo maxal iyo meelu dego darfiya makaaniya saasa looga jeeda zamaaniya way ku timaadaa labadaasba aayadda gudaheeda aliflaamiim hulibat الruum fii adna اlard fii adna alard waa maxay waa dhulkii meeshiisii dhowayd ama dheerayd ama godka ahayd marka adna hadda waxaan ka rabnaa ama dhawaasho ha noqoto cafwan ama god ha noqoto labada macnaba ilama la sheego qolaa ijaaziyiinta yaa isku dhiba inta badan ku fasira adnadu waa dhulka hoose en sarayn fii adna ardi waa maxay waa meeshii khalabadu iyo dagaalku ka dhacay lagaga adkaaday reer lagaga adkaad marka i marka waa darf makaani ah daraf makaani ah wazamaaniya ku timaadaa daraf zamaani ah yacni falkiiba ayay wakhti u yeelaysa falkii bay wakhti dhex dhigaysaa marna falkii ayay goob dhex dhigaysa fii bidci siniin wey naxw fii bidci siniin dhowr sano gudahood wey hadda waa fii darfiya ah ayib ka marka marna xaqiiqi buu noqdaa ka zamaaniga iyo ka makaaniga marna wuxuu noqdaa macnawi ama majaazi liyudkhil allahu fii raxmatihi man yashaa ilaahay suu u dhexgeliya naxariistiisa ciduu doona naxariista hadda daraf zamaani aan amaha mid makaani ama waxaan aragna waa maxay laakiin nicma lagu jiraa macno ahaan wey walakum fi lqisaasi xayaatun qisaasta waxaa idinku dhex jira nolol iyo muxuu ahaayey naalle adduun baa idinku jirtay mid aakhiraba hadda waa macnawi marka darfigu marna xaqiiqi buu noqon marna macnuu iska noqon ama majaaz waxaa tiraadaba macnihii labaad way macaani badan tahay fiihi walmusaaxabo ay ku timaadaa musaaxabo ayay ku timaadaa naxwu fakharaja calaa qowmihi fii ziinatihi qaaruun miyuu aha wixii laga soo hadlaayay fakharaja calىa qowmi tolkiibuu ku soo baxay fii ziinatihi maca ziinatihi marka hadda fiidu waa bimacnaa maca ayay noqonaysaa cafwan fiidu bimacnaa macay noqonaysaa baa baan wadnay mise fii baan wadnay fii baan soo wadnay sheekh irshaad fa soo dhammaatay fiidu bimacnaa noqotay maca noqotay qaala dkhuluu fii umamin baa la mid ah maxay ka dhigantaha macnaheedu maca umamin macnaha saddexaad ay ku timaado fii watacliil sababayn bay ku timaaddaa ama cilayn falki dhacay ayay sabab iyo cillo u yeelaysaa sida xadiidkii dakhalat imra'atun innaara fii hiratin iyo cudibadba way timid haweeney baa naar gashay fii hiratin ay bisababi hiratin sababiye ee tacliil wey lamasakum fii ma akhadtum cadaabun cadiim ay bisababi ma akhadtum way ku badan tahay fiida sababiyada qur-aanka iyo sunadaba aad bay ugu badantahay abu hureyre iyo caaisha isku khilaafay haweenayda loo cadaabay fii hira loo cadaabay caaisha waxay tiri haweendu haweeney gaalay ahayd kaafiray ahayd kufrigeeda baa loo cadaabay xayawaanka xanibtay ee dhibtayna cadaabkibaa loogu sii kordhiyey laakiin ilaahay subxaana wa tacaala waa ka naxariis badan yahay an yucadiba muminan wa musliman bisababi hiray tihi abu hureyr waa ka fiirsa hawshaad sheegayso isagu wuxuu hi nabiga intaan ka maqlay caaisho aday kuu taalla ayib marka walisticlaa bay ku timaadaa isticlaa bay ku timaadaa oo bimacnaa calaa naxw wala usalibannakum fii juduuci الnakli ay calaa juduuci الnakhl ayib wadaadda waxay yidhahdaan fiidu calaadu cafwan fiidu huna waa calaa baabiha waa asli oo darafki ah in bimacnaa calaa laga dhigo wax daliila ma tusin bay yidhaahdaanoo waxay leeyihiin mubaalaqa darteed wey fircown hanjabaadiis iyo wuxuu dhan wuxuu ka soo qaaday iska daa inaan indul dhigee geedaha ina dhexgelinhayaa wey xaasidnimo iyo cadaawad waxu ka qabo walusallibannakum fii juduci naqli waa daraf mubaalaqatan buuna saa u yidhi marka fii wa calaa baabiha ay ma aha bimacna listiclaa wadaado badan baa odhanoo ku dagaalamaya ayb macnaha shanaad wa taridu fii waxay u timaadaa oo kale mu'akidatan iyadoo adkaynaysa ficilkii wixii dhacay naxw qowlihi tacaala waqaal arkabuu fiiha bismi illaahi majrayha wamursaha irkabuu fiiha waxaan leenahay marka fiihada hadda waa maxay waa maiida litwkiid masiida litowkiid ayb qaa'ilku marka ama ilaahay ha noqdo subxaana wa tacaala ama nabiy llaahi nuux calayhi salaatu waslam ha noqdo ayb wala waxay leeyiin fiidaani waa asalkeeda weeye ee ziyaada ma aha ziyaada mahe asalkeeda bay ku timid marka ficilka irkabuu ah ayaa tadmiin lagu sameeyo oo ficil kale macnihiibaa la gudageliya ama siiru ah ama udkhuluu ah udkhuluuna markaa fii baaba loo isticmaalaa waxay ka dhigan tahay waqad arkabuu fiiha wa qaala wuxuu yidhi nabiyllaahi nuux udkhuluu fiiha ay fi safiina ayb marka halkaasay fiiha raakibiin udkhuluu fiiha raakibiin marka fiiha maba aha masiido ziyaadana ma ahe waa calaa asliha oo darfiyade ayay leeyihiin aw waxaan dhahaynaa siiruu fiiha w siiruu fiiha qolya waxay dhaheen saa ma ahe macnuhu waa maxay waa waqad arkabu irkabu lmaaa biyaha fuula way badda fiiha fi safiina ku fuula ila idinku ma dhex socon kartaane nima meel buu ku dhuftay macnahan ziyaadada hadda waa macnaha shanaad ama afraad ee aayadda marka la marhayo lagu awiyo lagu dagaalamo ayb qur-aanka icraabkiisi iyo aayadaha macaanidu markaad doonaysana waxaa u fiican wadaadka la yidhahdo mxuu ahaa asamiin eh, eh, alxalabi kitaabkiisa adurlmansuun adurlmansuun mxuu ahaa fii asraar mxuu ahaa eh, adurlmansuun fii icraab kitaabi اlmaknuun miyuu ahaa ma garanay macnahu saasuu iska ahaa waa kitaabkaasa u fiican aayad walba ciraabkeeda iyo ka u saxan waa ardadii abu alandalusi wadaadkii naaxiga ibn alla ku saliday ardaygiisa khaaska ah asaguna intuu ibnu maali ugeystay in ka badan buu sheekh ugeysta waqaala sheekhu maanta intuu naqdinay eber laba mujalad saddex mujaladoo naqdiga sheekhiisa waa laga qori karaa kitaabka haddii la ururiy laba mujalado waaweyn qaala sheekhu fa akhta sidan ma aha marka intuu ibnu maalig dhibay in ka badan ardaygiisii baa dhibay marka waa iska dhib wey waxay kaloo ku timaadaa watacwiid waa macnihii lixaad tacwiid ayb tacwiiduna inta badan waa midda ku timaada waa zaaido markay tacwiidka inta badan tahay waa zaaido ciwadan min ukhra maxay ka tahay fii kaloo go ayay ciwad ka tahay bedel ka tahay tacwiid can fii ukhraa maxduufa ama laska gaabsaday bay bedel ka tahay naxwu darabtu waxaan garaacay baad dhihi fii man raqibta ninkaad jeclayd fiihi weeyo haddii fiihi kala go fii man raqibta fiihi baa go marka ay fiihi taa dambe raqibtu ka dambaysay maxduufada ayay tan hore ciwad ka tahay saasaa ciwadyo loo yidhi nadar baana ku jiro ninka la yidha wa fiihi nadar wa fii nadar waxaa iska le ibnu hishaam fi hishaam filmuqni ibnu maalik baa sheegay macnahan taawiilkaa marka ibnu hishaam baa muqniga ku naqdiyey alla fiiriyo naqdigooda naqdi hadda saa usii xoog badan ma aha macnaha toddobaad waxay kaloo ku timaadaa wa bimacnaa alba bimacnaa alba bay ku timaadaa waxaan soo wadnay soo ma ahayn fii fii bimacna alba bay ku timaadaa naxwu qowlihi tacaala yadra'ukum fiihi ay yulzimukum bihi bihi fiihida hadda macna albaa'i ayay ka dhigan tahay macnaha sideedaad wa min wa bimacnaa min bay ku timaadaa wey fii oo macnaa min wadata naxwu qowli mirlqays uu yidhi whal yaciman man kaana axdaثu cahdihi ثalaaثiina شhahra fi ثalaaثi axwaali beyd gabay dheeraa oo laamiye ahaa oo ayaa beydka saddexaad inuu ahaa baan jeclahay alaa cim صabaaxan ayuha طall اlbaali whal yaciman man kana fi اlcusr اlkhaali whal yaciman ila saciidu mukhaladu qaliil اlhumuumi wma yabiitu bawjaali beyd ku xiga wey yacimtuna dawaa-un salaanti reemiyiga iyo jaahiliyada soo ma garanaysaan cim sabaaxan nabad ku bari weeye iyo khayr iyo wanaag iyo baraaro ayib wuxuu leeyay marka wahal yaciman ma nabadaysanaya ama nabad ma ku jooga man kaana axdau cahdihi xilligiisa u dembeeye u cusuba minkuu yahay aaaiina shahran soddon bilood oo fii alaai axwaalin saddex sano axwaal hunaa ma jamcu xaal baa ah mise waa jamcu xawl baa la hayaa ibnu jinni kitaabkiisa alkhasais isagu mujaladka haddaanan khaldamin haddii mujaladka labaad saddex boqol toban iyo shan wuu ku dagaalamaa wuxuu leeyahay macnahaasu ka dagaalama abulfatx ibn jini kitabs alkhasais marka haddii la yidhaahdo hunaa fii maxay ka rabaan fiida hunaa waa bimacnaa min bay leeyihiin ay min alaaثatin alaaثiina shahran soddon biloodoo fii alaai axwaal ay min alaai axwaalin saddex sano ka mid ah ileen saddexda sano waxay noqon lahayd meeqa bilood soddon iyo lix bilood bay noqon lahayd marka soddon biloodoo saddex sano ka tirsan oo markaan dhahno fiidaas bimacnaa min bimacnaa min ayb wadaadda waxay leeyiin fiidu waa calaa asliha calaa aslihaa weeye ha loo daayo oo alaaثuuna shahran alaauuna shahran oo fii alaaati axwaali waa jamcu xaalin eh jamcu xawlin ma aha xilli abaareed iyo xilli roobeed iyo zabankii dheeraa ee uu intaas dalalkii islaantu jeclaa warkeeda weeyaade meeshuu maray buu ka hadlaaya waxaa hadda usii geli mayne saddex xaalu ninku sheegaya ma sheegin bay leeyihiin saddex sana ma sheegin marka waa laisku hayaa mintaasi waa fida waa calaa asliha iyo maahun baa laisku haya aan iskaga tagno macaanida waxaa ka mid a ah macnaha sagaalaad wa ilaa wa ta'tii fi bimacnaa ilaa bimacnaa ilaana way ku timaadaa naxwu qowlihi tacaala faraduu aydiyahum fii afwaahihim gacmahoodii bay ku celiyeen ilaa afwaahihim fii bimacnaa ilaa baan dhahayna ayib waliba waxay dhahan aayaddu waa calaa baabiha calaa baabiha aydiduna waa kinaaya can اlasaabic can اlasaabic weeye oo caduu calaykum alaamin oo kale weeye ruuxu markuu xanuunsado ama uu ciil qabo ama uu walbahaaro faraha suma qaniino farahay qaniineen baa aadu ka hadlaysa markaana faruuxay dhex galhayaan afka fiina darfiyay faa'idayn jirtay marka fii huna wa calaa asliha bay leeyihin <coughs> nimanna laakiin sida uu sheekhu sheegay ayay marayaan sagaal macnuu sheekhu inoo sheegay <coughs> laba macnoo muhiim ah fii kutub macaanina lagu sheegay aan ku daro kadib ko iyo tobankaasaan u badane ko iyo tobankaa wax ka badan ma arag wax sheega laakiin dhib ma laha waxay kole ku timaadaa lilmuqaayasa fii bimacna almuqaayasa laba shay baa lasu qiyaasi isbarbardhigid bay ku timaadaa qur-aankana way ku badan tahay iyo sunnadaba waxayna inta badan gashaa wahiya daakhilatu calaa mafduulin saabiqin wa faadilin laaxiq bay yidhahdaan mafduul saabiq ah iyo faadil laaxiq ah ayay kaga dhex gashaa ayb bimacnaa shay laga fiican yahay oo hormaray iyo shay kii wanaagsanaa ee fiicnaa dhexdooda ay gashaa qur-aankana waxaa ka mid a famaa mataacu اlxayaaةi اddunya fi اlaakhirati ilaa ilaa qaliil soo ma ahayn marka muqaayaso weeye fiidu huna waxay isbarbar dhigaysaa mataacu اlxayaaةi اdunya iyo aakharo famaa mataacu اlxayaaةi اddunya waa saabiqii mafduulka ah almafduul asaabiq wey ee laga fiicnaa oo mataacu اlxayaaةi اdunya ah fi اlaakhiratu fida ka dambaysana alaakhira aakhiro fida ka dambaysana waa faadilkii laaxiq ah ee marka muqaayasa isbarbardhigid ayb baa loo isticma ku timaada waxay kaloo ku timaadaa manaa bacdu bimacnaa bacday ku timaadaa wa fisaaluhu fii caamayn ay bacda caamayn aduu ko tobankaa macno ayaa u badan aan iskaga tagno wuxuu ihi sheekhu wa minhu waxaa ka mid a <clears throat> mima yuxtaaju ilay isaga bal ku khadinne mima yuxtaaju ilayh waxaa ka mida kullu baa ka mid a kullu ayaa ka mid a kullu waa ism waajib alidaafa waa ogtihiin idaafada marka ama banaanka ha taalo ama ha loo qadaro ayb oo hala gooye marka horeba kullun oo kala timaado qul kullun yacmalu calaa shaakilati marka waa ism waajib idaafa ima xaqiiqatan aw taqdiiran marka waxa loo idaafeeyo ayuu saddex qaybood sheekhu ka dhigi doonaa waa aragtaan in loo idaafeeyo mufrad loo idaafeeyo nakira ah ima an yudaafa ilaa mufradin nakira ayb oo markaa wuxuu kullu faa'iidayn istiqraaq afraadi اlmufrad wax fardi oy ka tegaysa m waana ummu baab اlcumuum baab اlcumuum marka la waynu gaari doonaaye aad aadaadka iyo siiqada ogu asalsan weeye kul marka la marhayo aabbayba u tahay ciidankaasoo dhanba ayb haddii loo idaafeeyo jamci mucaraf ana jamci mucarafana iyaduna waxay faa'idaynaysaa iyadna afraadda jamacaasoo dhan bay yay ururinaysaa markaa camimaysaa iyo in loo idaafeeyo qaybta u dambaysa loo idaafeeyo mufrad mucaraf ah oo marka ajزaada mufradka wada gaadhaysa waa un laba suuro inay afraad almufrad ay wada taabato iyo inay afraad aljamci almucaraf wada taabato ay wada keensato iyo marka mufrad mucarafa loo idaafeeyo in mufradka ajزaadiisa asaga ajزaadiisi gacantiisi indhihiisi wejigiisi madaxiisi kabihiisi waxo dhan ba ay taabato bimacnaa waa maxay kullu waxay faa'iideyn cumuumkii istiqraaqiga ah ima fi اlafraad wa ima fi اlajزaa sheekhana bal aan ka dhegaysnana sidau yidhaahdo wuxuu yidhi wa minhu waxaa ka mida ah, kullu baa ka mid a ah. ismun weeye oo listiqraaqi afraad اlmudaafi ilayhi nakira ayib waa ism heemiye ama dhammaysta afraad almudaafi ilayh mudaaf ila iyadaa mudaaf ah mufradka ka dembeeye munakarkana waa mudaafu ilayhi mudaafu ilayga afraaddiisa oo dhan bay heensanaysaa annakirati ee ahaa nakirada naxwu kullu nafsin kullu waa ayada hadda waa mudaaf nafsina waa mudaaf ilayhi nafsina waa mufrad oo ah nakiro ah naf walba marka way wada gaadhaysaa kullu nafsin daa'iqat اlmowt naf walba wayna dhamin geerida iyo wadka wax ka bixi kara ma jiro weeye cumuumkii caadigaah ee carabeed weeye hadda la soco cumuumkii caqliga ma ah macnaha waa garna waa maxa waa marka loo idaafay ilaa mufradin nakiratin fainaha tastaqriqu jamiica afraadi اlmufrad اlmunakar ayb wax ka waana cumuumkaasi keenaysa noocii labaad waa waa ismun oo listiqraaqi afraadi اljamci اlmucaraf waاljamci اlmucaraf waa noocii labaad jamac la tacriifiyey asagaa cumuum faa'iideeya kullubaa sii gashay cumuumkii bay xoojinaysa waa tawkiid way adkaynaysaa waxayna ku daraysaa fardi ka bixi kara xukumkaa ma jiro kullu ay taabatay oo ka mida afraadda soo hoosgelaysa jamcaas la tacriifiyey xadiidkii baa kami naxwu qowlihi kul rijaal baa tiri kul rijaal rag arijaal al baa la geliyey waa jamci mucaraf ah kadibna kullu baa la raaciyey nin walbaa xukumkaasi soo hoosgelay xadiidkii baa ka mid ah kulu naasi yaqduu fabaayicu nafsahu famuctiquhaa aw mubiquha kul naas alnaasde waa jamci mucarafa soo maha ayib kadibna kullu baa la geliyey ayadna waxaa lagu ogyahay sida kulu nafsin oo kale mufradkii munakarka afraadiisii ay u wada gaadhaysay wada laqaysay u heeminaysay yay kana afraaddiisa u heeminaysaa marka aljamc almucaraf iyo mufradka munakarka ah oy kullu gashay isku macno weeye liistiqraaqi afraadi almufrad almunakar aw liistiqraaqi afraadi aljamci almucaraf inaad fahanteen baylata qaybta saddexaad buu inoo bilaabay waxaa kale waa ismun liistiqraaqi ajzaءi اlmufrad اlmucaraf baa kuu qadanan waa ajzada hadda waxay ku cadfanta tii hore waa kullun waa ismun oo loo keenay loo isticmaalo liistiqraaqi ajzaءi اlmufrad اlmucaraf mufradkii la tacriifiyey ajzadiisa ila hadda afraadka isagaa mufrad ah ayib munakarna xagee ka yimi shayga munakarka afraad ba isagu yeelan muxuu yeelan halle kulluba cumuum keenaysa marka nakiradu waxaa isku inay tahay maahiya mulaqa afraaddu markaasay iman laakiin hunaa mr hadii la tacriifiyo daata waaxida wey daatadaa waaxidada hadde xaggan cumuum ka gelina waxaan leenahay jidhkiisoo dhan xubnihiisoo dhan bay camimaysa naxwu waxaa tihi kullu zaydin xasanu kullu zaydin xasanu maxaa idin qoran naxwu zaydun xasan kullu waa inaad gelisaan hadde sheekh wuu garanaya wuxuu hadda naxwu zaydun xasan kuu leeyahay kullu horaanba waan soo wadnaye meesha kullu geli buu ku leeyahay kullu zaydin zayd oo dhan sal iyo baar laf iyo lud caqli iyo aragti iyo dhego meel walba zayd laga fiir waa maxay waa wanaagsan yahy waxun malaha weye ayib waxaa lagu miaaliya agga qur-aanka kulu طacaami kaana xila libani israa'iil ila waa mufrad la tacriifiyey raashiin oo dhan baa u bannaanaa nabiylahi yacquub wuxuu markaasi isagu hawshii marka dambe iska xariiba mooye ayib miaaladoo sharxa ku keenay wadaadkoosta ku sheeg ishtaraytu waxaan iibsaday kula daari addaar hadda waa mufrad mucaraf ah al baa la geliyey marka waa maxay daartoo dhan baan iibsaday barandadeeda iyo ardaageeda iyo wareeg derbigeeda wax aad macalshaqafka dhex yaallaan iibsada weye ajza almufrad bay markaasi isu keenaysa intaa balaan ku dayna wa minhu lam wallahu aclam